waxaan kusoo jirnay darsigeeni fontoniyo shanaad ee kitaabkeena qadiga sokonton shan maaha sokonton afar wey mhm. waxaan maanta bilaabaynaa insha allah almamnuuc min asarfi isku daynaa maanta inaan dhamayno asaga insha allahu tacaala horaa usoo dhiganay kelmad cusub baa ku jidha qaala almusanifu raximah llahu tacaala fi lmatni mawaanicu sarfi lismi tiscatun yajmacuha wasnu lmurakabi cujmatun tacriifuha cadlun wa ljamci zid ta'niitha كأحمد وأحمر وبعل بك وإبراهيم وعمر وأخر وأهاد وموحد الأربعة ومساجد ودنانير وسلمان وسكران وفاطمة وطلحة وزينب وسلمى وصحراء فآلف التانيث والجمع الذي لا نظير له في الآحاد كل منهما يستأثر بالمنع والبواقي لا بد من, من, من مجامعة كل علة منهن للصفة أو العالمية وتتعين العالمية مع التركيب والتانيث والعجمة وشرط العجمة عالمية في العجم في العجمية وزيادة على الثلاثة والصفة أصالتها وعدم قبولها التاء فعريان وأرمل وصفوان وأرنب بمعنى قاس وذليل منصرفة ويجوز في نحو هند وجهان بخلاف زينب وسقر وبلخ وايح وكعمر وعند التميم باب حذام إن لم يختم إن لم يختم براء كسفاري وأمثل معين إن كان مرفوعا وبعضهم لم يشترط لم يشترط فيهما وسحر عند الجميع إن كان ظرفا معينا alaslu fi lismi lmucrabi isimka la ciraabo asl waxa uu ah an yucraba bilxarakaati xarakaad in lagu ciraabo walaslu fiihi waxaana asl u ah asarfu inuu xaraka oo dhan qaato godaal qaato kordhi qaato hoosdhi qaato wainamaa yakhruju can dalika wainamaa yakhruju wuu ka baxayaa can dalika asalnimadaa oo sarfiga wuxuu ka baxayaa idaa wajada fiiha haduu idaa wujida fiihi haddii laga dhex helo cilataani laba cilo haddii la helo oo min ceelin tiscin ah aw amase waaxidatin la helo oo minhaa cilooyinka ka midoo taquumu joogsata maqaamahumaa maqaama cilatayni joogsata weeyaan warkaama ku dhacay cilal manci sarfi sarf in la sarfiyo maxaa diida horta waqad jamaca waqad jumica alcilal waa lagu uruuriyey cilooyinkii atisucee sagaalkaa fii beytin waaxidin baa lagu uruuriyey ama waqad jamaca wuu uruuriyey alcilal tisca buu uruuriyey fii beytin waaxidin buu ku uruuriyey man qaala cidii tiriba uruurisay mantu maxay tahay marka faacilkii weeye mantu maxay tahay faacilkii weeye اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل مس كمل كمل صما اجمع وزن عادلا أنث مع اجمع و وصيغة من ترجمة وزن ووزن الفعل عادلا والعدل أنث وتانيث معرفة والعلمية ركب وتركيب كمزجها وزد عجمة والعجمية wاlwaصf waa sifatu qadka wahada lbeytu beytkan ayaa axsanu ka wacan min albeyti ka wacan aladii beytkaasoo qablahu ka horeeyey alladii kaasoo ahbatuhu aan ku xusay fi lmuqadimati aan ku xusay wahuwa kaasin wahuwa kanina libnilxaajibi baa iskala weeyaane xaaji midin qoraya naxaas midin qoraya waaxaas dhibin naxaasna waxaa qoraya axmed ibn maxamed naxaas waxaa qoraya kutubta qaar waqad maaltuhaa fi lmuqadimati cala tartiibi waqad maaltuhaa tusaalaha ayaan ku bixiyey fi lmuqadimati cala tartiibi ay siday u kala horeeyaan wahaa ana aniguna waa kan ashraxu aan sharxayo calaa dalika tartiib faquulu an ay alcilatu alcilatu lula wasnu lficli weeye waxaqiiqatuhu wasnu ficli xaqiiqadiisii dhabahaantiisu waxaa weeye an yakuuna lismu ismkii inuu ku sugan yahay calaa wasni miisaan khaasin gaarku ah bilficli qaarku ah waa kowtaas wasnuficil aan laha aw amase yakuunu inuu ahaa amase yakuuna inuu ahaado fii awaliha awil ismi ziyaadatun dheeraad ka ziyaadati lficli ah laba siyaabood baa waxa loo magaco inuu miisaankii ficilkaba haysto dhawaaqii ficilkaba hee leeyahay amase yuusan la hadduu rabee inay xuruuftii dheeraadka ee ficilka ka horan jirdhahee ay ka hormarto warkaa waa ku dhacay soomaa wa huwa musaawin lahu alxaal huwa isaguna musaawin lahu kala siman yahay fii wasnihi miisaankiisa falwalu ka an tusamiya waa inaa ku magacaawda rajula nin qatala ninbaa qatala ku magacaawda qatala sideeda qatala ficil maadi soo maa bitashdiid adoo shiday ninbaa xumxisa jaa qatala waaya marka maalansaif buu noqonaya awnse duriba nin u bixisay fii nawi naxwihi wixii kuwaa la mid oo min amniyati maa shay tusaalihi shay dhismihiisa lam yusama faaciluhu mhm. aan faacilkisada magacaabin aw amase indalaqa ayaa u bixisa nini wanaxwi wixii la mid oo min alafcaali ka mid afcaashi almaadiyati ee maadigaha almabduu'ati ee ka bilaabanaysa bihamsati wasli ka bilaabanaya faina haadihi alawsaan miisaanadaas kufaina haadihi alawsaan awsaana miisaanadaasi kullahaa dhammaanteed khaasatun weeye bilficli ku yihiin khaas bificli wey soo uruuriyo wuxuu ku yidhi shiikhu intaa tusaalaha uu bixiyo waa qeybta falwal wuxuu ka wadaa an yakuuna alismu calaa wasnin khaasin bil bilficli buu ka wadaa alawal tusaale wuxuu sii marka qatala baa qof loo bixiyey ama duri baa qof loo bixiyey warkaa kudhacay soo maan amase intalaqa qof loo bixiyey taasi wataa marka sida caadigaa kelmaddan waa waa ficil weeye laakiin ficilka maxaa siisay hebel ka dhigtay ficilkii baa hebel ka dhigtay waa an yakuuna calaa wasni khaasin bilficil ahaani maxay tahay waa qaybtee ahaani uu ka wadaa wa an yakuuna fii awalihi ziyaadatan oo kalea ka axmed oo kale wa yaziid oo kale wa yashkur oo kale wa taqliib oo kale wa narjis oo kale calaman xaal ay yihiin de maxay yihiin calaman xaal u yahay mid kasta kuwaa ku jira yacni waa calaman wuxuu ka wadaa horta axmed xamsa ugu horeysa oo ah waxyaabaha ficilka hee tasdiyaadatilficli ah haddana musaawin lahu ay musaawin lilficli fii wasni soo maa axmed faafcalu aktubu iyo axmed maxay kala duwan yihiin xagga miisaanka waa isla mid maxaa u dheer maxaa u dheer ziyaado ficilka uu wato oo kale ayaa ayaa he maxamed ayaa la socota ayaa la socota kuwii horena indalaqa iyo axmed maxay kala duwan yihiin indalaqa waa ficil caadiya markaasaa qof lagu dhejiye ma fahamta maa kannaha axmedku waa isim laakiinse hee laba meelood buu ficil reekada inuu dhawaaqi ficilkana wato xuruufta ficilka ka bilaaban jiray oo kalena hee laga bilaabay alcilatu thaaniyatu atarkiib lmasjiyu weeyaane tarkiibkii laysku dheexay masjid laysku dheexay walaysa almuraadu bihi markaan tarkiib leenahay ujeedkuma aan tarkiib alidaafati kii la isku tiiriyey kamirulqays oo kale liana alidaafata isku tiirintu taqtadii waxay keentaa alinjiraara in lagu hoos dhigmo bilkasra lagu hoos dhigmo falaa takuuna hadaba maahan muqtadiyatan mid keensanata liljari in lagu hoos bilfatxa lagu hoos dhigo warkama ku dhaca horta walaa tarkiiba isnaadna ma ahan kashaaba qarnaaha oo kale iyo wataabada sharo oo kale kashaaba qarnaaha gabor baa loo bixiy shaaba qarnaaha jaad waxaa timi shaaba qarnaaha timi waa magaceediyo caadiy ma maxamed oo kale yiri ama faatim marka waa jumlo dhammaystiran ayaa cid waxaa looga dhigayaa magac tarkiib isnaadi baa la dhaca markaabaa ku dhacay soomaa kaasna tarkiibkan sheegayno maaha sabab lannahu isagu min baabilmaxkiyi ciraab maxkiya isaga la saaraa ficil faacilun mabniyun calaa hida fii maxal faacilun marfuucun wacalaamatu damatu muqadaratun calaa akhir maxamud ishtaqaalun maxal harakat alxikaaya baa la dhaxga naga dhiga isaga walaa tarkiibu lmasjiyi tarkiibkii masjiga ah laftigiisana maaha kaan sheegayno kee almakhtuumi lagu khatimeeye biwey muxuu diiday shiikhu waaye ya kow wuxuu diiday tarkiib idaaf laba wuxuu diiday tarkiib tarkiib isnaada buu diiday soo maa tarkiib isnaada buu diiday sax saddex tarkiib masjiya buu diida oo ah weyh ah, ah. warkaa ku dhacay soomaa milu sibaweyh iyo waa camroweyh oo kale sababtu maxay tahay liannahu min baabi lmabniyi weeyaan liannahu heeh min baabil mabniyi weeyaan ayagoo mabni bay galeen maxay galeen mabni ayay galeen wasarfu in wax la rogrogo hoos dhig meeshii la keeno iyo wa cadamuhu cadamu sarfi inaan meeshii hee la sarfaynna inamaa yuqaalaani waxaa lagu dhex shaqaysiiyaa fi lmucrabi shay mucraba warka maku dhac horta camrawahya sibawey maxay noqdeen maxay noqdeen de camrawahya sibawey soo masjiya ma laakiinse maxay noqdeen yaa mabni bay noqdeen mabni maxay noqdeen mar haddii tarkiiba masih weyh ugu dambayso muxuu noqday mebni grade war fiican wey hadduu mebni noqdayna hee hadde hee maxaa ku xiga markaa sarfe iyo sarfila'aan laga hadlamay baabkii sarfe iyo sarfila'aantaba hee ka baxayay maxaa yeelay in sarfe meesha la keeno ama aan lakimaalansarif iyo munsarifnimo in meesha lagaga hadlaahay goormay timaadaa markuu baabku mucrab la joogo wey meelaha mucrabba ka jirin maxaa hee lagu sarfiyaa waxba weeyaan baarak allahu fiikum haye waka liannahu maxaa yeelay min baabilmani wasarfu in wax la rogrogaya wacadamu waa cadamu sarfina xaggee bay ku jiraan inamaa yuqaalaani fi lmucrabi xaggee lagaga shaqaysiiyaa mucrabka wainama muraadka ujeedka tarkiibka laga hadlayaahe waa atarkiibu lmasjiyi wey alladii kaasoo lam yukhtabi wey aan lagu dambaysin ka bacala bakaya waxaad moodiya macdiya kariib oo kale oo macdiya kariib oo kale warkan ku dhacarto waxaad mawtu mawta kadibna mawti ma jidho waay halkaa ku joojiyo